assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii tobnaad ee kitaabka acuudu billaahi min ashayطaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu almundiriyu raximah allahu tacaala kitaabu salaa baabu بدء الأذان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات يتحينون يعني yaqiisuuna awqaataha mxooda waqtigeeda way ku beegi jireen oo way ku imaan jireen walaysa yunaadii biha axadun qofna uma dhawaaqi jirin sigaa qof waliba kusoo talageli jiro oo waqtigii ku imaan jiray watakalamuu yowma fii dalika maalin bay arrintaas ka hadleen faqaala bacduhum qaarkood baa wuxuu yidhi itakiduu naaquusan midla naaquusi nasaaraa samaysta yani aynu samaysanno muxuu ahay gambaleel oo sida gambaleelkan nasaarada oo kale ah wa qaala bacduhum qaarkoodna wuxuu yidhi qarnan midla qarni اlyahuud gees la afuufo yani buun oo la afuufo oo sida buunka yahuudda oo kale samaysta faqaala cumar radi allahu canhu markaas cumar wuxuu yidhi awalaa tabcaثuuna miyaydaan diraynin rajulan yunaadii bisalaa salaada nin dadka ugu dhawaaqa maa dirtaan qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm markaasuu rasuulka ilahi wuxuu yidhi yaa bilaalu qum fanaadi bisalaa bilaalow kaco salaad dadka dadka ugu dhawaaq ayb riwaayadantood marka sidaasay leedahay inuu ra'yi cumar soo jeediye ahayd oo ra'yigaa cumar la qaatay taasay sheegaysaa riwaayaadka imaan doonana marka waa tii ayna ahayd maxaa cabdillahi aad mashhuurkiihina cabdullahi bnu zayd ibnu cabdirabbihi ru'yadiisa inay ahayd marka waxba riwaayaadkaas ismaafinayaano waxaa suurooday in horteere taladii sidantada cumar uu soo jeediyey markuu cumar soo jeediyey inuu marka cabdullahi bnu zaydna isagoon weli lagu dhawaaqin oo weli waqti aanin lagu tukanin aadaan lagu tukanin inuu cabdullahi ibnu zayd manaamka kolka ku arkay baabu صifati اladaan sida loo addimaayo can abi maxduurata radia allahu canhu abu maxduura magaciisa aws bni micyar ayaa la yidhaahaa ana nabiy ana nabiy allahi salى allahu alayhi wasalama callamahu rasuulka ilaahay baa baray hada aladaana adaanka kaduu baray caamal xunayn isagoo nin dhallinyaraa ah wuxuu ahaa dadkii muxuu ahay fuduulinimada isaga raacay jeyshkii nebigu alayh isalaatu wasalaam ee ku socday xunayn ku socday marka meel jeeshka uu deganaa meel agteeda intay istaageen iyo markii muxuu ahay bilaal adimayo biniaadamka jilayeen markaasuu nebigu alayh salat sl ninkan cod qorayxdiisa u bogay marka rasuulkaa baray wuxuu u laqinay adaanka wuxuu u laqinay marka allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu أن laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuul اllah ashhadu anna muxamadan rasuul اllah uma yaquulu markaasuu haddana dhahaya ashhadu an laa ilaha illa allah maratayn ashhadu anna muxamadan rasuul اllah maratayn yani labada goore hore hoos buu u odhanaya labada gooree dambana kor buu u dhexeeyaa tarjiic baa marka taa lagu magacaaba marjic baa lagu magacaaba inuu laba goor ashhadu an laa ilaha اllah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna mxamada rasul allah ashhadu anna mxamad rasul intahaas ugu yidhaah haddana ku dhawaaq ashhadu an laa ilaha illa allah ku dhawaaqa taasaa tarjic la yidhaahaa marka kaasu bilaalkii bilaal iyo mxuha mu'adiniintii kale midna kuma jirin sacd alqarad iyo ibnu maktuum iyo dadkii madiina adaankoodii kuma jirin adaankii ahlu maka weeye markaas aduu nebigu alayh wasalaam abu maxduura uu mu'adinu maka ka dhigay siduu ugu lasinay wey marka labadoo sunno weeye tarjiica in laiska daayo iyo in lala yimaado labaduba labaduba waa jirta ayib xaya calى الصلاة maratayn xaya calى الفلاح maratayn zaada isxaaq ibnu ibrahim isxaaq yani ibnu ibrahim baa wuxuu ku daray allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila اllah ayb riwaayadantada marka fiiriya takbiirada labay ka dhigtay allahu akbar allahu akbar laba keliya ka dhigtay riwaayata abi daawuud ayaa marka waxay ka dhigaysaa afar ka dhigaysaa bilaal iyo mu'adiniintii kale kulligood riwaayaadkooda kulligood takbiirada hore waa afar afar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar abu maxduura riwaayaadkiisa qaarkoodna sidanay ka dhigtay oo muxua laba ka dhigtay qaar baa marka waxay ka dhigaan afar afar ka dhigan taasaana saxiixa oo riwaayaadka kale oo asan marka aadaanku takbiirada hore waa inay kulligood afar afar noqoto allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bilaad iyo maxduura kolka waxa keliya ku kala duwan yihiin waa tarjiica iyo cadamu tarjiica xagga aadaanka marka laga fiiriyo xagga iqaamadana waa kala duwan yihiin baabu baabun yashfacu اladaana wa yuutiru liqaama adaankana waa labalabeynayaa iqaamadana waa midmidaynaya yani badankooda can anasin radia allahu canhu qaal umira bilaalu an yashfaca aladaan adaanka inuu shafci ka dhigo tiro isku buuxda inuu ka dhigaa la faray wayuutira aliqaama iqaamadan uu midmideeyo zaada yaxya fii xadiidihi can ibni culaya yaxya ibnu saciid xadiidkiis riwaayadiisa uu ka warinayay ibni culaya ibni culaya magaciisa waxaa weeyaan ismaaciil ibni ibraahim ibni miqsan ismaaciil ibni ibraahim ibni miqsan baa lakin culaya waa hooyadii hooyadiisaa marka iyagana loo nisbeeya ismaaciil ibni culaya ayaa la yidha isna ka cadhoon jirayba faxadadtu bihi ayub ayub ibn abi tamiima asaktiyani ayaan u sheegay faqaala markaasu wuxuu yihi ila liqaama ayub baa marka ugu daray ila liqaama saasuu marka ka tegay buu leeyahay ibnu culaya bilaal marka sidaas la faray inuu addimo sidaas inuu aqimaa la faray abu maxduurana marka si ka gadisan baa la faray abu maxduura iqaamadiisu sida aadaanka bilaal oo kaleba ahayd aadaanka iyo iqaamada abu maxduuratiisa tarjiica keliya ahay ku kala duwanaayen iqaamadu tarjiic ma lahayn inta kalese isku mid bay ahayd marka iqaamatu abi maxduura allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah xaya calى الصلاaةi xaya calى الصلاة xaya calى الفلاح xaya calى الفلاح qad qaamat الصلاaة qad qaamat الصلاة allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah sidaas u aqimi jiray abu maxduura ayb marka tarjiici unbuu ka tegay mooyaane markiisu wuxuu odhan jiray rasuulka ilahi baa ila qinay aadaankana sagaal iyo toban kelimadood iqaamadana toddobiyo toban kelimadood baabu itikaadu mu'adiniin hal mu'adin wax ka badan in la samaysto can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kana lirasuuli اllahi salى اllahu alay waslam mu'adinaani bilaalun wabnu umi maktuumin ilacmaa bilaal iyo ibni maktuumka indhahala ah labadaasaa marka u ahaa laba mu'adin u ahaa marka hal masjid keliya inay hal mu'adin wax ka badan ay leeyihiin si hadduu midkood maqnaado ka kale uu adimo salaada subax iyo jumcadii iyo labada adaan lana midkoodba mid uu adimo waa inay mashruuc tahay banaanta weliba muadinku inuu inuu indhoolo yahay iyo imaamka iyo waxba dhibaato ma leh iska banaan tahay baabu itikaadi اlmu'adini acmaa can caaishaةa radi allahu canha qaalat kana bnu umi maktuumin yu'adinu lirasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam wahuwa acmaa marka waa banaan tahay inuu muadinku noqdo nin indhala uu noqdo imaamkuna waa sidoo kale maruu nebigu alayh الsalaatu wasalaam gazi uu aaday ibn maktuum ayuu ka dhigay mxuha xaakim almadina ka dhigay xaakimkuna marka isaga tukin jireen dadka tujin jiray baabu fadli اladaan can anas bni maliki radia allahu canhu qaal kana rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam yugiiru idaa طalaca alfajru wuu weerari jiray dadkii uu dagaal ugu socdo waa soo kortegi jiray kolkuu marka waagu barye buu weerari jiray wa kaana yatasamacu اladaan adaan buu dhegaysan jiray reerkan xalay lasoo duldegay saaka in la weeraro la rabo baa adaan laga dhegaysanaya salaada subaxna wuxuu aadimo inuu jiro in kale fain samica adaanan amsak waa ka joogsan jiray hadduu adaan maqlo wa ilaa aqaar haddii kalese waa weerari jiray fa samica rajulan nin buu maqlay nebigu alayh salaatu wasalaam mar yaquulu isagoo leh allahu akbar allahu akbar faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm cala alfitra fitradii baad ku sugan tahay uma qaala markaasuu ninkii wudi ashhadu an laa ilaha illa allah qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kharajta min annaar naarta waa ka baxday fanadaru waa eegeen faidaa huwa raaci raaci miczaa nin riya la jooga isagoo ah micza riyaha micza la yidhaaha nin muxuu ahay eh, eh, riyo ari riyo ah meesha ku ilaashanaya ayuu ahay marka salaadii subax u addimay abi hurayrata radia allahu canhu marka muxuaha nebigu alayh salaatu wasalaam sidaasuu mxuaha dagaalka dadku dagaalka u socdo hadduu idaan ka maqlay dagaalka waa ka dayn jiray ninkaana markuu adinkiisa maqlay wuxuu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاam uga mara kacay inuu ninkaas naarta uu ka badbaaday وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanهu أna rasuula الlahi صلى الله عليه وسلم qاal إida nuudiya للصلاة salaada marka loo dhawaaqo in loo adimo adbara الشhayطaanu shayطaanku waa cararaa lahu duraatun isagoo duraad leh duraadkana marka waxaa wey neefta mxuaha cod kale baa la yidhaahaa haddayna cod aan lahayn fusaa baa la yidhaah ayb marka isagoo dhuusdhuusaya buu cararaya marka wuxuu sidaa la samaynayana waa isku dhegatirayaa oo aadaankuu nacbaysanayaayo aadaanka nacaybu ka qabo uu maxaa baashaan isku shuqlinaya isku dhegatirayaa waa la yidhaahaa waa istihza ka tahayna waa la yidhaha kolley waxay ka tahayba isagoo sida dameerka oo kale samaynaya buu cararayaa xataa laa yasmaca ta'diin ilaa aadaanka aan maqlin ayuu uga cararayaa fa qudiya ta'diin aadaanka markii la dhammeeyo aqbala waa soo noqdaa xataa idaafoweba marka loo lagu celiya yani oo loo aqimo baa laga wadaa salaa salaada marka loo aqimo idaa faweba bisalaa salaada marka loo labeeyo adaanka loo labeeyo yani la aqimo adbara cararaa xataa idaa qudiya taswiib marka iqaamada la dhameeyana aqbala waa soo noqdaa xataa yaqdira xataa yaqdira ilaa uu ku dhaco oo kala dhex galo bayna almar'i wa nafsihi qofka iyo naftiisu kala dhex galayaa yquulu lahu isagoo ku leh udkur kada wadkur kada waxay waxyaalu xusuusinaya lima lam yakun yadkuru min qabl wix hadda kor aanu xusuusnayn yuu xusuusinayaa wuxuuna uga dan leeyahay marka salaadda inuu ku fasaadiyo oo salaada ka waswaasiyo xataa yadalla arajulu ilaa qofku uu ka ahaado maa yadri kaan garanaynin kam salla intuu tukaday ile shaytaan baa waswaasinaya waxaan iyo wax muhim iyo waxaan muhim lahayn iyo waxyaalaha xusuusinaya baabu fadli اlmuؤdiniin عan ciisa bni طalxa radia allahu canhu ciisa bni طalxa ibni cubayd illah alqurashi qaala kuntu cinda mucaawiyaةa bna abi sufyaana radia allahu canhuma mucaawiyata bna abi sufyaan ayaa la joogay markuu amiiru lmu'miniin ahaa faja'ahu lmu'adin mu'adinkii baa u yimid yadcuuhu ila salaa isagoo salaadda ugu yeeraya faqaala mucaawiya markaasuu mucaawiya yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul almu'adinuuna atwalu nnaasi acnaaqan ywma alqiyaama mu'adiniintu iyagaa dadka ugu qoor dhaadheer maalinta qiyaamaha ah isagoo sidaa laba noqo baabu lqawli mila ma yaqulu lmu'adin yani ijaabat aladaan ayaa laga wadaa siduu leeyahay oo kale in la yidhaaho can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma anahu samica rasuula اllahi salى allahu alيyh wasalam yaquul إda samictum muؤdin muؤdinka markaad maqashaan faquluu mila ma yaquul wuxuu leeyahay oo kale dhaha uma صaluu calaya igu saliya haddana fainahu xaalku wuxuu yahay man صallaa calaya qofkii igu saliya salaatan hal salaadoo keliya igu saliya hal sali igu saliya salى اllahu عalayhi biha cashran toban buu ilaahay ku saliyayaa toban naxariisadood buu marka ilaah siinaya ama toban goor buu ammaanayaa uma as'alu llaha liya alwasiila ilaahay wasiile ii weydiiya kolkaad igu sallidaanka dambow muxuu ahaye wasiile ii weydiiya fa innahaa wasiiladii manzilatun fi ljanna waa darajo jannada ku jirta laa tanbagii ila licabdin min cibaadi illah hal addoon oo keliya addoommaha ilahay ka mida mooyaane aan aan u bana ku habboonayn oo aanu helaynin wa arjuu an akuuna huwa an akuuna ana huwa waxaanan rajaynaya inaan anigu isaga ahaaday marka ii weydiiya ilahay wasiilada ii weydiiya allahuma aati muxamadan alwasiila sidaa dhaha ayb faman sa'la allaha liya alwasiila ilaahay qofkii wasiila ii weydiiya xallat lahu shafaaca shafaacada banaanaanaysa yani shafaada rasuulka alayhi salaatu wasalaam yuu helayaa kelimada alwasiila la yidhaaho macno kalena waa leedahay alqurba waa la yidhaahaa siduu muxuu ilaahay u leeyahay itaqu llaha wabtaguu ilayhi alwasiila ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab yani ataqarub ila allah waa laga wadaa alxaajana waa lagu magacaabaa xaaja waa lagu magacaabaa sida nin shaacira uu leeyahay ina rijaala lahum ilayki wasiilatun an yaakuduuki takaxali wa tafadabi ina rijaala lahum ilayki wasiilatun yani danbay rabbi kaa leeyihiin macaanidaas marka kelimadaa wasiilaa ku timaada marka xadiidka kada midda loola jeedaayo waa hal darajada jannada ugu sarraysa weeyaan oo hal qof keliya oo addoomaha ilaahay ka helaayo baabu fadli man qaala mila ma yaqulu lmu'adin can cumar bn الخطaabi radي allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu عalayh wasalam إida qaala almu'adinu mu'adinku markuu yidhaaho allahu akbar allahu akbar faqaala axadukum midkiin uu yidhaaho allahu akbar allahu akbar uma qaala ashhadu an laa ilaha illa allah qaala isna uu yidhaaho kii mujiibka ahaana ashhadu an laa ilaha illa allah uma qaala ashhadu ana muxamadan rasuulu llah qaala ashhadu ana muxamadan rasuulu llah uma qaala xaya cala aلصalaaة qaala xaya laa xawla walaa quwata ila billah uma qaala xaya cala alfalaax qaala xaya ala laa xawla walaa quwata ila billah uma qaala allahu akbar allahu akbar qaala allahu akbar allahu akbar uma qaala laa ilaha ila allah qaala laa ilaaha ila allah min qalbihi yani saadiqan min qalbi qalbigiisa ay run ka tahayna arrintaa uu leeyahayna dakala aljanna jannaduu gelayaa sida loo addimaya marka waa sidaas axaadiidda inteeda mucdamkeeda kale waa iska idlaaqaan oo siduu sida xadiidka cabdullahi ibni cumar ibni camr aynu ku soo marray siduu mu-adinku leeyahay oo kale dhaha baa la leeyahay laakiin goorta la dhahayo in laga daba dhahayo kolkuu dhameeyo un laga daba dhahayo horta hor inta la is aamusnaanayo markuu dhameeyo la dhahayo in laisku dhex googoynayo kelimada markuu yidhaha la dhahayo may kala caddaynin kelimo walbaba siduu yidhaho kale un in loo dhahayay iyo in qaarkood laga duwaayana mayna caddaynin xadiidkana marka u tafsiilsan xadiidka ku soo aroortay ijaabat almu'adin waa inuu kelimaba markuu yidhaaho iyadii oo kale la odhanayo ilaa xayaalataynka mooyaane وعn سعد بن أbي وقاص رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أنه qاaل man qaala qofka yidhaaha xiina yasmcu الmؤdin mu'adinka markuu maqlo qofkan yidhaaha waa u dhammaaday yani tii hore ijaabadiiba ahayd ijaabadiiba ahaydoo marka waa in lala socdo hadba laga dabiila marka la dhammeeyana waa adkaar la dhahabaa jira oo adkaartii la dhahaya aynu ku soo marray muxuu ahaayey laba aynu kaga soo marray xadiidka cabdullahi ibni camr ibn alcaas nebiga oo lagu saliyo iyo isagoo wasiilo ilaahay loo weydiiyo marka mid kalena waa kan sheegaya wuxuu leeyahay markuu yidhaaho kolku adaanka dhameeye uu yidhaha ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la shariika lah وأنa محamda عabdه ورasuuله qofkii sidaa yidhaaha رضيت bاللahi رbا وبمحamd رasuuلا وبالإسلام diiنا غfira lahu dنbhu dmbigiisaa loo dhaafaya sidaa yidhaha marka adkaarta baعd الأdاn ayay tanuna ka mid tahay adkaarta baعd الأdاn ayay ka mid tahay in ilaahay la baryadana marka kolkaas la baryadana awqaat الإijaaba ay ka mid tahay marka qofku wuxuu rabo min khayr الdunya والآakhirة naftiisa u khaas ah ama cumuumi lmuslimiin ama beledkiisa waa inuu marka ilahayna markaas uu waxyaalaha ka dalbo marka waa aadaanka adkaarta ku saabsan inahaas weeyaan laakiin waxyaalaha aad aragteen oo dadka ay sameeyaan oo intay sulashooda iyo dhunkadaan indhaha iska mariyaan iyo waxyaala ay yidhaahaan iyo waxaasoo waxba kama jiraan bilaashkiisa weya kaas baabu fardi الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نuhiina an نسأل رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم عن شhayءi waxaana laga reebay inaan rasuulka ilaahay weydiino yaana laga reebay oo sababta looga reebayna waxay ahayd waxaa looga badqay waxaan waajib ahayn intay weydiiyaan oo qur-aan kusoo dego inay dadka muxuha waajib lagaga dhigo oo culays ay ku noqoto saasaa looga baqay fa kaana yucjibunaa waxaan cajab geli jiray yani waxaan jeclaysan jiray an yajii'a arajulu min ahli lbaadiyati alcaaqil inuu ninka rabaadi ahoo waxgaradihi ah noo yimaado oo intuu nebiga weydiiyo aan su-aalkiisa ka faa'iidaysano yaan jeclaan jiray fayas'alahu uu weydiiyo wanaxnu nasmac anagoo maqlayna fajaءa rajulu min ahli اbaadiya nin ahlbaadiya oo caaqila baa yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa muxamed ataanaa rasuuluk rasuulkaagii baa noo yimid fazacma lanaa wuxuu noo sheeg annaka tazcumu ana allaha arsalak inuu ilahay rasuulka hadhigo ilahay kusoo dira inaad sheegaysa buu noo sheegay qaala markaasu yidhi sadq run buu sheegay qaala markaasu wuxuu yidhi faman khalaqa asamaa yaa cirka abuuray qaala allah ilaah baa abuuray baadiyaa baa nebiga weydiinaya yaa cirka abuuray waa adkaynaya waa ku dhaarinaya nebigu dhaarinaya qaala faman khalaqa alard yaa dhulka abuuray qaala allah qaala faman nasaba hadihi aljibaal buurahankada yaa taagay wa jacala fiiha ma jacal qaala allah qaala فباldي خلق السماء وأlقى الأرض ونصب hذه الجiباaل الله أرسلك ma ilah baa ku soo diray ilah sidaa yeelay baan kugu dhaariyey masaa ku soo diray qaala nacam haa buu yidhi qaala wazacama rasuuluk anna عalaynaa خamsa salawaatin fii yowmina wa laylatina rasuulkaaga weliba wuxuu kaloo sheegay inay waajib nagu tahay shan salaadood habeenkii iyo cawadiiba qaala sadq runbuu sheegay qaala fabiladii arsalak allahu amaraka bi haada ilaahay kusoo diray baan kugu dhaartay marka risaaladii waa rumeeyey marka kale hadduu nebigu kolka hore u dhaartay ilaahay kusoo diray baan kugu dhaashay ma ilaah baa ku faray tantada qaala nacam qaala wazacma rasuuluka ana calayna zakaatan fii amwaalina qaala sadaq qaal fabiladii arsalak allahu amaraka bi haada qaala nacam qaala wazacma rasuuluka ana calayna xaja albeyti man istaطaaca ilayhi sabiila wuxuu rasuulkaagii sheegay inay waajib nagu tahay kacbada xajinteeda inaan usoo xajina inay waajib nagu tahay qofkii karaya annagana mid ay waajib ku tahay qaala sadq qaal uma wallaa waa tegay ninkii waa jeedsaday qaala markaasu wuxuu yidhi wاladii bacataka bاlxaq laa aziidu calayhina walaa anqusu minhuna ilaahay xaq ugu soo bixiyaan ku dhaartee waxyaalaha waxbana ka ridi maayo waxbana mxua ku dari maayo wa qaala nebiyu sala allahu alayhi wasalam lain sadaqa layadkulana aljanna hadduu run sheegayo jannuu gelayaa xadiidkan xadiidkii طalxat bnu cubaydillah inu soo maray qisadoodu waa isku mid ninkaasna dimaam ibnu taclaba akhu bani sacd ayaa la odhan jiray marka kolkuu tegay buu ninkiisii marka uu sheegay oo sidii uu sheegay nebigu ku yidhi oo markaasoo dadkoodii o dhan kulligood soo wada islaamay baabu fardi salaati rakcatayni rakcatayn can caaishata radia allahu canha ana salaata salaadu inay ahayd awala maa furidad markii la farad yeelay kolkii ugu horraysay rakcatayn laba ragcadood inay ahayd salaadahoo dhanuba ilaa maqribka mooyaane fa uqirat salaatu safar salaaddii safarka sideeda lagu daayey wa utimad la taam yeela salaatu lxadar salaaddii nagaadigana la taam yeela oo laba laba ragcadood qaarkood lagu daray qaala zuhriy ibnu shihaab ibn zuhri ninka la yadhaha xadidka warinaya wuxuu yidhi waqultu licurwa curwat ibni zubayr oo caaisha ninka ka warinayaabu wuxuu ku yidhi maa baalu caaishata tutimu bisafar xadiidkan kad horta intaynaan dhamaynin salaad ma aanay istinaa ma gelinin laakiin riwaayado kale waa kay jiraan waxay ka reebayaan salaada subax iyo salaada fajarka salaada fajar salaada subax iyo salaada maqribka salaada maqribku waxay istinaa ka tahay faradka hore kolkii hore ee maka salaada lagu waajibiyey salaadaha afarta kalea laba laba ahaa mooyaane maqribka iyadu kuma jirin oo iyadu waa witru leyd oo saddex baa hortoodeed hore laga dhigay goortii dambe madiine la yimid alaykum asalaam waraxmatullah ee salaadaha mxu ahay salaatu xadarka wax lagu dardarayna iyadu mxu ahay maqribka iyo iyo subax iyaga midna waxba laguma darin subaxa iyada xataa xadarka labadeedii baa loo daayo sababtuna waxay tahay qira'ada iyada la dheereeya ayb xagga safarka buu marka azuhri buu curwo weydiinaya u leeya caaisha waxay leedahay salaada safarka waa laba laba iyaduna afar bay tukataa ayb marka waxay waayadan caaisha baa waxay keenaysaa salaada qofka musaafirkaa salaadiisu inay ruqso aan ahayn uu laba tukado ee waajibkiisaba ay tahay ayna kaba asaxaynin inuu laba ku tukado saasay keenaysa iyaduna waa khilaafaysa oo mxuu ahay afartii bay tukanaysa markaasu wuxu yihi ma baalu caaisha tutimu fi safar safarka salaada taan bay u tukataay maxay tahay xaaladeedu qaala markaasu wuxuu yidhi inaha ta'awalat kama ta'awala cuثmaan yani ijtahadat kama ijtahada cuثmaan sida cuثmaanba u ijtihaaday iyo idan u ijtihaaday cuثmaan radia allahu canhu baa markuu amiiru lmu'miniin ahaa sanadihii dambe markuu soo xajiyo salaadaha buu taam yeeli jiray isagoo taana marka wadan laa inuu dadka tusiyo dadka reer baadiyaha ee jaahiliinta soo xajiyaya markay arkaan imaamkoodii oo tukanaya laba ragcadood inu tukanaya salaad oo dhanuba laba ragcadood inay tahay inuu u maleeyaan isagoo uga baqaayey iyo isagu muxuu ahay salaad taama jira marka caaishana iyaduna sida oo kale tacliim iyadoo dadka marka ugu qasdaysa inay salaad salaada qasrigeedu inuu rukso uu yahay salaada gaabinteedu qofku musaafirka gaabiyaa waa rukso mooyaane inuu dheeraystaana waa u bannaan tahay siduu nebigu alayh salatu slam cumar markuu weydiiyey uu ku yidhi sadaqatun tasaddaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqata ayb marka salaada dheeraynteedu waa u bannaan tahay qofka musaafirka inu dheer baabu salawaati baabun asalawaatu alhamsu kafaaratun lima baynahuna عن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل الصلawaaت الخمس والجuمعaة إلى الجuمعة شhanta salaadood iyo jumcada ilaa jumcada kale laga gaadho kafaaraة لma baynahuna waxa u dhexeeyay dembi dhaaf u tahay maa lam tunshal kabaa'ir u fiiriya marka u fiirsada maxay qayfinkada maa lam tunsha kabaa'ir intaan kabaa'ir lala haddaan kabaa'ir lala imaanin haddaan kabaa'ir lala imaanin dunuubta ya sakaa'irta yani marka kafaaraad u yihiin acmaashantadu axaadiid hore aynu soo marray way iska idlaaqayeen qofkii waxaa waxaa sameeya qufira lahu dembuhu iyo maa taqadama min dembihi waxaasay odhanayeen xadiidkan kadaa marka isagu qayiday oo laga qaadanayaa acmaasha saalixada adunubka ah lagu dhaafayaayo inay sakaa'irta tahay ee kabaa'irta ayna ku jirin ee kabaa'irta marka ama cafwi ilaahay baa lagu dhaafaa ama tawba hadaan kabaa'ir la samaynin waaye wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaan kale laga gaadhana mukafiraatu lima baynahuna ida ida ijtunibat alkabaa'ir haddii kabaa'irta laga fogaado oo la iska ilaaliyo ayb marka xadiidkan axaadiida noocaas oo dhan wada fasiraya xadiidkan kadama warka u qaata tafsiir sunnadu waa isfasirtaa xadiidka nebiga qaarkeed qaarka kalu fasira isma khilaafto laakiin waa isfasirtaa baabu tarki salaati baabun tarku salaati kufrun salaada ka tagidheedu gaalnimo weeyaan can jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama yaquul bayna alkufri bayna alrajuli wa bayna ashirki wاlkufri tarku الsalaa ninka iyo haweenayduna waa la mid ninka iyo mushriknimo iyo gaalnimo waxa u dhaxaysa salaada ka tagideeda marka qofkii salaada ka tagaayo wuxuu noqonayaa gaal buu noqonaya hadduu qofkaas salaada ka tagayo qof wujuubkeeda inkiraya uu yahay uu yahay oo leeyahay iguma waajibin oo ama muxuu ahay anigu ahlu baan ahay oo darajan gaaray oo waajibkii waa iga dhacay wax sidaas haddii uu leeyahay sida dadka qaarkooda eh, ka maqashaan laga yaaba kaas isagu shaki ma leh waa gaa gaal weeye millada ka baxeeya biijmaaci اlmuslimiin weliba dilkiisa ka yaa ka ajir badan gaaladaa caadiyiinta dilkooda ka ajir badan siday muxuu yidhaahaan kutubulfiq ay ku sheegaan kaa isagu marka shaki ma leh laakiin qofkii isagu inay waajib ku tahay caqiidaynaya laakiin u diidaysa un kasal iyo shaytaan duubsasho iyo markii la waamiyo o allahna soo hanuuniyo odhanaya kaasu gaalnimada intada la sheegaya ma gaalnimadii diinta lagaga baxayeyba mise waa gaalnimo aan diinta lagaga baxaynin labada ra'yiba waa jira waa la yidhaahaa ficlan axaadiid laga qaadanayo kufrigan kada iyo shirkigan la sheegaya inay asqarka yihiin ee kii akbarka ahayn millada lagaga baxaya ayna ahayn iyaguna waa jiraan ayb marka qofka isagu kasal iyo waxyaalahaas uga uga tegaaya waxay u eg tahay oo sidaa muxuu ahay ra'yiga raajixa u eg tahay inuu waxaagaa islaamnimada ku dambeeyo oo xerada islaamnimada aanu ka bixin laakiin qarka ka joogo wax yar baabun jaamic اlmawaaqiit عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل وqت الظهر duhurka wqtigiisu إida zaaلت الشhمس qoraxdu markay zuusho yani wasfka samada bartamaheeda xagga galbeedka uga badato wa kaana uuna ahaado dilu rajuli ninka harkiisu ka tuulihi dheerkiisa oo kale uu ahaado yani ilaa u ka noqdeen maa lam taxdur ilcasru ilaa casrka aanu gelin ayb kolka min zawaali shamsi ilaa an yasiira dilu rajuli ka tuulihi ayb wa waqtu lcasri casrka waqtigiisuna waxaa weeyaan maa lam tasfara shamsu intayna qoraxdu jaalloobin waa waqtigu marka ku dhammaanayo meesha ku dhammaanayo lakin bidaayadiisi ma sheegin bidaayadiisa waxaa laga qaadanayaa jumladii horaa laga qaadanayaa oo marka qofka harkiisu hadduu isaga ka dheeraado inuu duhurkii baxay oo casarkii galay ayb casarka aakhirkiisana marka waxaa weeyaan intayna qoraxdu jaalloobin ee qoraxda yani ayna qaboobin ee caddaankeedu u baaqi yahay intaasoo dhan waa waqti casar laakiin kol hadduu waqti mxua la gaadho waqti lisfiraar waa inuu waqti ee duhur casarka waktigiisi waa inuu baxay sidaas marka riwaayantani iyo axaadiidta badankooda ay keenayaan lakiin axaadiid kale oo laga qaadanayo ilaa qoraxda ay ka dhacayso inuu waqtigeedii joogo iyaguna waa jiraan marka kankadu marka waxaa wa waqtulikhtiyaarka midka la yidhaahe qofku ay u banaan tahay inuu dib u dhigto ilaa eh, muxuu ahaa isaga oo daruura la-aan xataa ah, dib inuu isaga dhigto inta eh, ka horeysa isfiraarka ka horraysaba waxoogaa eh, waa iska leeyahay qofku daruura waa iska leeyaha waxogaa dib waa isaga dhigan karaa xataa biduuni daruura isagoo shuqli waxba aan lahayn lakiin kol hadday waktigaa gaadho hadduu muxuu ahay waktigaas uu la sugo waktigaas ugu galo biduni daruura wa salaati lmagribi maqribka salaadiisa waktigeeduna maa lam yaqib shafaqu intaanu shafaqu baabi'in weeyaan marka kolka qoraxdu dhacdo kolka qoraxdu dhacdo inta aanu shafaqu baabi'inba intaasuu soconaya shafaqana markaa laba macnoba waa luqada waa lagu yidhaahayo guduudka muxuu ahay ufuqa ku harhaaya ufuqa qarbiga ku harhaaya kolka qoraxdu dhahda ka dambow shafaq waa la yidhaahaa caddaanka guduudka ka dambeeyana shafaq waa la yidhaahaa marka ka loola jeedaana waa midka hore xumrada muxuu ahay khadka cas ee isku gudbaaya ufuqa qarbiga isku gudbaaya kaasaa laga wada ilaa u kaasu baaba-ayaba maqribkii waa joogaa kor hadduu kaasu baaba'o khalaas weeyaan ayb wwaqtu salaati alcishaa ilىa نصف الlayl الأwسط habeenka nuskiisa hore weeyaan habeenka nuskiisa hore oo ilaah laga gaaro weeyaan marka marka hore haddii nisfu leyl la gaaro khalaas wey ayb iyada markaas salaada cishaha aakhirkeedi waa halkaa wax axaadiid oo marfuuca oo sheegaysa inay salaada cishaha ah waqtigeedu uu yahay ilaa طuluuci الfajri iyadu ma jirto aahaar bacd صaxaaba waa jirtaa laakiin marka axaadiidtii sidanay wada sheegaysaa ilaa nisfi leyl ilaa uluث leyl waa dib baa loo dhigi karaa waqtigeeda wanaagsan nisfu leyl si in dib looga dhigo ma aha salaada cishaha marka waqtigeeda waa dhammaanaya kol ba haddii nisfu leyl la gaaro ayb wawaqtu salaati الصubxi waxaa weeye min طuluuci اlfajri maa lam taطluc الshamsu intayna qoraxda soo bixinba faidaa طalacat الshamsu faamsik can الsalaa yani tawaqaf can الsalaa salaada ka joogso fa inahaa taqlucu bayna qarnay shaytaan shayaan labadiisa gees bay kasoo baxay kasoo dhexbaxaysaa shayaanka labadiisa gees ayay kasoo dhexbaxaysaa siday uga soo dhexbaxaysaana waxaa weeyaan shaytaanka ayaa waqtigaas wuxuu ogyahay waa waqtiga ay dadka caabudaa qoraxda caabudaa u sujuudaan marka si ay sujuuddaa uga qayb qaato isna loogu sujuudo uu qoraxda isku beegayaa marka qoraxdiibaa labadiisa gees dhexdooda kasoo dhexbaxaysa isagii qoraxda wada jiray marka u sujuudayaan dadka caabudaa kolkay dhacaysana waa sida oo kale وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أنه أtاaه سائل يسأل عن مواaqيت الصلاة نebiga عaليه الصلاaةu وaسلام waxaa u yimid qof oo awqaadda salaada weydiinaya falam yarudda عalayhi شhayئa waxba uguma jawaabin nebiga عalيه الصلاaةu وسلام camaliyan inuu utusuu rabaa lakiin afka waxba kama dhihin qaala abu muسى wuxuu yidhi faأmara bilaaلا bilaal buu wuxuu faray inuu aqimo faaqaama alfajra salaadii fajarku u aqimay xiina nshaqa alfajru kolkuu fajarkii u dilaacay ayb wاnnaasu laa yakaadu yacrifu bacduhum bacdan dadku aanu u dhoweyn qaarkood inu qaarka kala garto oo weliba wax iftiimaho dhulkii iftiimiyey aanu jirin aan isgaranaynin weliba aanu u dhoweyn ina isgartaan ثuma amarahu faaqaama الظhra xiina xiina zaalat الshamsu duurkiina waqtigaas inuu aqimu amray ayb wlqaa'ilu yaquul qofkuu leeyahay qad intasafa nahaar waqtigu waa kala barhmay qaarkood ay leeyihin waqtigu haddoomu kala barhmay maalinta haddoon bay kala barhantay ee weli zawaal lama gaadhin lakin wax yar zawaalkood dadka badankooda ayna garanaynin uu galay wa huwa kaana aclama minhum isaga ka yaqaanayna nebigu alayh salaatu wasalaam lakin dadku waxay islahaayeen weli hadda maxaa istawihii baa la joogaayo hadda waqtiga kala barhmay nahaarkii u kala barhmay ثuma amarahu faaqaama bاlcasri wالshamsu murtafica inuu salaada subax casr u aqimo faray isagoo qoraxdii ay dheer tahay ثuma amarahu faaqaama bاlmagribi xiina wajabat xiina waqacat الshamsu yani garabat الshamsu qoraxdu markay dhacday uma khalaas halkaasay marka waxay ku dhamshiba haday ثuma amarahu faaqaama alcishaa xiina qaaba shafaq shafaqi markuu baaba'ay salaadihiibu markaan hal maalin sidaa shantii salaadood u tukaday oo mid walbaba awal waqti buu ka dujiyey uma akhara alfajra maalintii dambe uu fajarkii dib u dhigay min algadi berridii yuu dib u dhigay xiina insarafa minhaa ilaa iyadii ka baxay waalqaa'ilu yaquul isagoo qofkuu leeyahay qad talacat ishamsu oo kaada qoraxdii waa soo baxday ama waa soo dhawaatay waqtu lisfaaq biyuu tukaday marka qoraxdii kolkay mxuaha waagii uu aad u beriyo dhulka iftiimay kolkaasuu tukaday ilaa kolkii salaadii laga baxay nalaha war qoraxdii waa soo baxday mise waa soo dhowda islahaayeen uma akhara duhra duhurkiina dib uu u dhigay xataa kaana qariiban min waqti min waqti alcasri bilams shalay casrka waqti tukaday ilaa kusoo dhowaatay uu tukaday yani aakhir waqtigeeda iyadana ka tukaday uma akhara alcasra casrkiibuu dib u dhigay xataa insarafa minha hilaa ka baxay wlqaa'ilu yaquul qalix marat shams maraxdii waa casaatay isleeyihiin yani ka shekeeya ma casaatay uma akara maqriba maqribkii buu dib u dhigay xataa kaana ilaa ka ahaa cinda suquuط shafaq shafaqu markuu sii dhacayay dib u dhigay ayb marka riwaayadan feeriy riwaayada riwaaya kale riwaaya kaleo khilaaf ayaa jiro oo inuu waqtigii uu shalay tukaday oo naftiisii tukaday ana wuxuu leeyahay dib buu maqribkima u dhugay ilaa markuu ka baxay ahayd kolkuu shafaqu baaba'ay uma ahara alcishaaa cishihii buu dib dhigay xataa kana ulu leyli اlأwl habeenka uludkiisii hore ilaa u tegay uma asbaxa waa waaberistay markaas labaas maalmood sidaa u kala tukaday soo oo midna awal waqti uu ka tukaday salaadihii midna akhir waqti uu ka tukaday kolkuu waa fadacan saa'ila saa'ilkiibuu u yeedho faqaala markaasu wuxuu yidhi alwaqtu bayna haadayni waqtigu labadan u dhexeeya labadan aad arkaysay labadan sala maalmood sidai aan u tukanay inta udhexaysa weeyaan intaasoo dhan waa isla waada waqtiga ah. baabun ataqliisu fi salaati subxi taqliiska marka waxaa weeyaan in la mugdiyeeyaan iyadoo mugdi ay tahay la tukado qalaamka kalas la yidhaahaa can moxamed ibni camrin qaala moxamed ibni camr ibn اlxasan ibni cali weeyaan lama qadima alxajaaju almadiina markuu xajaaj ibnu yuusuf ninkii la odhan jiray amiiru alciraaq min qibali bani umaya ninka daalimka ahaa ee la yaqaano ee aad dilaaga u ahaa markuu madiina yimid fasa'alanaa fasa'alnaa jaabira bna cabdillahi jaabir bna cabdillahi baan su-aalnay faqaala markaasu wuxuu yidhi marka ninkaasu iyo umaraa bani umaya iyo marka iyagaa dadkay tujin jireen marka waxayna ahay niman jaahiliina oo dhalinyaro iska aho waxay ahaayeen oo salaada iska xil saaraynin waktigay dib u dhigi jireen iyaguna waktigii sidii khulafadii nebiga alayh salatu slam iyo khulafadiisi ay u tukan jireen bay dib uga dhigi jireen markaasaa jaabir la weydiinaya markaasuu jaabir wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yusalli duhra duhurkuu tukan jiray bilhaajira yani binisfi nahaar maalin weynka tukan jiray maalinta kale barkeed marka wax yar yani qoraxdu waxay ka marto waalcasra casrkana waa tukan jiray waashamsu naqiya iyadoo qoraxdu nadiif ay tahay oo kuleylkeedi iyo cadaankeedi iyo nadiif ay yihiin oo waxba mxuu ahay guduud iyo waxaas aanu soo gelin wlmaqriba maqribkana waa tukan jiray xiina idaa wajabat yani idaa saqatat markay dhacdo yani qarabad shanta qoraxda ay dhacdo wlcishaa cishahana axyaanan yuahiruhaa wa axyaanan yucajil marar marare hore usoo dhigi jiray marare dib u dhigi jiray oo taasuna hadba dadka say ijtimaacooda buu nebigu la fiirsan jiray kaana idaa ra'aahum qad ijtamacuu cajal haddii u arko iyagoo soo ururay oo masjidka u buuxo waa da dejin jiray hor u dejin jiray siay dadku danahoodii markay u kala aadaan wa idaa ra'aahum qad abda'uu iyagoo dib u dhacay hadduu arkana akhara dib buu u dhigi jiray saasuu nebigu alayh salatu slam u dejin jiray laakiin sida uu jeclaayo waxay ahayd in dib uu dhigo buu jeclaa thulufu leyl waqtigaas iyada ugu fiican salaadaas cishaha waa salaada keliya iyada ay fiican tahay in dib loo dhigo wsubxa subxana kaanuu o qaala kaana buu yidhi kaana nebiyu mse kaanuu kaana nebiyu sala alla alay slam nebigu wuxuu tukan jiray biqalasin mugdi buu tukan jiray isagoo mugdi adduunku ay tahay marka ugu horreeya oona caddaanka xaggaa laga fahmo adduunyadu laakiin mugdi ay tahay kolkaasuu tukan jiray baabun almuxaafadatu calaa salaati asubxi waalcasri ilaalinta labadaas salaadood ilaaliya aada loo daryeelo can abi bakrin can abi bakr bni cumaarata ibni ruwayba can abiihi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama yaquul rasuulka ilaahay ole baan maqlay buu leeyahay lan yalija annaara naarta ma galaayo axadun qof sallaa tukaday qabla طuluuci shamsi wa qabla guruubiha intayna qoraxdu soo bixinay intayna dhicin labadaas salaadood ee ah qof tukadayu naarta ma gelaayo ayb wa ka xadiidka abi muusana ah man salla albardayni dakala aljanna marka labadaas waa sameeye xadiidka abi muusana waa soo socda labada xadiidba marka waxay waafaqsan tahay aayaddan tada ilaah uu leeyahay fasabbix bixamdi rabbika qabla tuuci shamsi wa qabla guruubiha marka tasbiixdana salaadaasa laga wada labadaas salaadood marka waa in aad iyo aad loo taryeela mugtaan gaar buu ilahay labadaas si gaar ugala sii dardaan weliba salaata casarku gaar ahaan iyada waa salaatul wusqada ilaah qur-aanka ugu sheegay iyada weeyaan ayb yacni alfajra wاlcasra faqaala lahu rajulu min ahli min ahli اlbasra min ahli basra ba wuxuu ku yidhi jaabir buu ku yidhi anta samicta hada min waxaan ujeedaa ninkan cumaara ibn ruway buu ku yidhi anta samicta hada min rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam maadaa rasuulka ilahi taa ka maqlay qaala nacam haa buu yidhi qaala rajulu ninkii baa wuxuu yidhi wa ana ashhadu anii samictuhu min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam aniguna waxaan marag ku ahay inaan rasuulka ilaahay ka maqlay samicathu udunaaya labadayda dhagood baa maqlay wa wacaahu qalbii qalbigayguna waa xifdiyey waa fahmay marka ninkan kalena waa in isaguna saxaabi buu ahaa oo marka waa usii akidaya isana way u akidantay وعn أbي bكر بن أbي موسى الأشعري عن أbيه رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal man صلى البردayni dkلa الجنة labada qabooba ninkii tukadaayo jannada waa gelaya marka labada qaboobana waa mxuu ahay mqribka waa cishaha iyo waxaa jeeda casrka iyo subxa w xadiidkii hore sidiis oo kale bab bab النهي عن الصلاة عinda طلوع الشhمس وعinda غروبها عن عائشhaةa رضي الله عنها qاaلت lm ydع رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الcصر labada ragcadood ee casrka ka dambeeya rasuulka ilaahay kama tegin dadkana waa u diidi jiray waa ka nahyin jiray isaguse waa tukan jiray qaala faqaalat caaisha caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa tataxaraw ha ku dadaalina bisalaatikum salaadiinna ha ku dadaalina oo hala fiirsanina quluuca shamsi qoraxda soo bixitaankeeda iyo walaa quruubaha dhicitaankeeda midna hala sugina midna hala eeganina ayb fatusalluu cinda dalika marka aad tukataan inaad tadib u dhigataan aad waktigaas ku beegtaan salaadiinna ha yeelina ayb markaas labadaa goorba labada goor ee loo sujuudayo ilah waxaan ahayn oo shamsada loo sujuudayo oo muxuaha ilah waxaan ahayn loo tukanayo marka waktigaas si ay u kala fog yihiin gaalnimadii iyo u kala fog yihiin waktiga ay iyagu salaad ka dhiganayaan kolay kutaa inaan ku khilaafno ilahay waktigaa kolay kutaa inaan u tukanin ayaa layna amrayaa baabu salaati uhri baabun salaatu duhri awal alwaqti can khabaabin radia allahu canhu khabaab ibn اlcarad radia allahu canhu qaala ataynaa rasuula اllahi salى اllahu alay slm rasuulka ilaahay baan u nimid fashakownaa ilayhi waxaan uga dacwoonnay xara ramdaa'i cagagubka kuleelkiisa ayaan uga dacwoonnay oo markay muxuu ahaay kolkay tukanayaan sujuudda inay cagagubku dhibaayo ayay uga dacwoodeen oo dib ugu dhigo falam yushkinaa nagama aqbalin yani shakwadayad yani lam yuzil shakwaana shakwadeedi ma aanu aqbalin oo muxuu ahay waktigii kolba haddii aan la ahayn musaafiriin aan la ahayn kow inaan dib loo dhigayn ayb qaala zuhayrun zuhayr ibnu mucaawiya oo ninka xadiidka warinaya wuxuu yidhi qultu liabi isxaaq abu isxaaq asabiici camr ibni cabdillaahi alhamdani ayaa la yidhaha ba waxaan ku idhi fi duhri ma duhurka salaadanu sheegayo qaala nacam qultu markaasaan waxaan idhi afii tacjiiliha ma hor dedejinteedaa laga wadaa qaala nacam yani duhurka inuu dib noogu dhigo nagamaan aqbalin buu leh nebigu alayh isalaatu wasalaam xadiidka abi darrina waa ka usoo socda imaan doona inuu nebigu alayh isalaatu wasalaam dib in loo dhigo uu faray salaada duhurka kolkii qoraxdu aada kulusha baabun alibraadu bisalaati fi shiddati alxar qaboojinta salaada la qaboojiyo salaada duhur la qaboojiyo marka sayfka la joogo qoraxdu aada kulushahay can abi darrin radia allahu canhu qaala adana muadinu rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslama biلظuhri rasuulka ilahay muadinkiisii baa duhurkii u adimay faqaala الnabiyu salى اlahu alay slam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi abrid abrid qabooji qabooji aw qaala mise wuxuu yidhi intadir intadir sug sug wa qaala wuxuuna yidhi ina shidaة alxari kuleylka daraantiisu min fayxi jahannam jahannam neefteedii wey neefsashadeedii weeyaan faida اshtada alxaru kulaylku markuu daraado faabriduu can salaati salaada qaboojiy iska qaboojiya oo dib u dhig qaala abu darin abu dari baa wuxuu yidhi xataa ra'aynaa ilaan ka aragnayba uu dib u dhigay oo kolkuu adin is odhan jiray sug sug odhanaya ama qabooji qabooji uu dhehayay ilaa aan ka aragnay faya tuluuli buuraha harhgalbeedkooda aan ka aragnay faya harhgalbeedka fay la yidhaahaa harka kale fay lama yidhaaha marka tululna waa jamcu tallin waa meesha murtafica ee buuraha ilaa buuraha hararkoodii ay kasoo rogmadeen oo dadkii marka muxuu ahay buuraha harkooda ay soo hoos soconayaan markii salaadu imaanayaan markaasa dib loogu dhigay marka tan dib loo dhigayaayo waa kolka dadka jamaaca isugu imaanaya weeyaane xaafadaho iyo ka imaanaya ama muxuu ahay ka imaanaya musaafiriin ahee geedaha hoostoodii iyo hararkoodii iyo qaybadahoodii kasoo soo baxaya kuwa kuwa dib loogu dhigaya lakin qofkii gurigiisi jooga gurigiisi iyo ku tukanayay iyo maya baabu أول صلاة العصر أول وقت صلاة العصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna يصلي العصر والشhمس مرتفعة حية isagoo qoraxdu ay nooshahay oo ay sarrayso ayuu tukan jiray nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام صلاaةa cصر فيdهب الdaahibu qof baa tegi jiray إلى الcawاalي meesha cawaali la yidhaho xaafadda cawaali la yidhaaho ee quba ka soo sukaysa baa xaafaddu xogaa aada uga durugtay buuse aadi jiray fa ya'ti alcawaali cawaali buu iman jiray waa shamsu murtafica sooda qoraxdii ay dheer tahay dhowr kilomitr buu soo goynaya ama dhowr meel buu soo goynayaa qof ama laweynaya ama dameer iyo waxa lamida ku socda markaasu isagoo qoraxdii weli murtafacay tahay imaanayay marka kolkaina horay loo tukanayo weeyaan wa can alcalaa'i bni cabdiraxmaan alcalaa'i bni cabdiraxmaan ibni yacquub weeyaan annahu dakla calى anas bni malikin radia allahu canhu anas bni malik buu ugu soo galay fii daarihi bilbasra gurigiisi basre anas uu ku lahaa ayuu usoo galay anas basri buu ahay basruu dega oo uu ku dhintay lagu aasay xiina insarafa min aلظuhri kolkuu duhurkii ka soo baxay alcalaa ibn cabdiraxmaan baa markuu duhurkii ka soo baxay buu anas u yimid gurigiisa ugu yimid kolkii masjidka lagu soo tukaday oo uu yimid nimankii muxuu ahay madaxda ahaayee salaada dib u dhigayayba salaada duhur dib u dhigay marka salaaddii markii laga soo baxayba casarkiibaa galay akhri waqtiga ka tukanayaan waa nimanku nebigu alay sala slam kasii warramay salaadda inay dilayaan waqtigeeda ka dilayaan uu sheegay ayb marka anas buu daartiisa ugu soo galay wa daaruhu bijanbi lmasjid gurigiisuna masjidka dhinaciisu ahaa faqultu markaasaan waxaa idhi falamaa dakaltu caleyh markaan usoo galay buu qaala wuxuu yidhi asallaytum alcasra casharkiima tukateen anas baa leh faqulnaa lahu markaasan waxaan ku nidhi inama insarafna saacata min aلظuhri hadda un baan duhurka ka soo gadoonnay duhurka mar hadda ka soo baxnay adaaas kitaabada weydiinaysaa qaala fasallu lcasra casrki tukada buuna yidhi casrkii waa galay tukada faqumnaa fasallaynaa waan kacno waan tukannay falama insarafnaa markaan kasoo gadoonay gadoonnay buu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul tilka salaatu lmunaafiq taas waa salaaddii munaafiqa salaadda akhir waqtiga laga tukadaayo waa salaada munaafiqa yejlisu waa fadhiyaya yarqubu shamsa isagoo qoraxda fiirsanaya qoraxda una yeena kaa dhicin isleh xataa idaa kaanat bayna qarnay shayطaan shayطaan labadiis gees dhexdooda markay ahaato uu qaama tukadaa fanaqarahaa arbacan afar buu qar ka siiyaa laa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliila ilahay isago wax yar mooyna ku xusaynin oo dikri badan iyo qira'aad badan iyo waxba aan la imaanin afar farka siinaya sida diiga oo kale mxuaha yani sujuudo uu la imaanaya marka saas kale ha yeelina buu leeyay taas kale waa ka nebigu alayh salaa slam ba wuxuu faray kolkii umarada noocaas oo kalea la arko in salaada waktigeedii caadiga ahaa la tukado marka iyagana lala soo celiyo salaadda waqtiga lala tukado marka saasoo anas yeeli jiro gurigiisa intuu ku tukado salaadda awal waqti ka tukado waqti dambana haddii marka waa da weynaaday hadduu kici karo waa la tukan jiray goorta dambe lakin salaada waqtigeeda isagu dib ugama dhigi jirin baabu lmuxaafadaةi calى اlcasr wالnahyu can الsalaaةi bacdaha can abi basrةa algifaariyi radia allahu canhu qaal sallaa binaa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam alcasra casrkii buuna tukiyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam bilmuhamas meeshaasuu nagu tujiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi ina haadihi salaata salaadantadu curidat calaa man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey baa loo bandhigay fadayacuuhaa markaasay baylahiyeen faman xaafada calayhaa qofka ilaaliya salaadan casarka kaana lahu ajruhu ajarkiisuu lahaanaya ajarkiisuu lahaanaya maratayn walaa salaata bacdahaa salaadina kama dambayso xataa xataa yadluca ashaahid ilaa uu ka soo baxo xidigu ka soo baxo washaahidu najmu xidiga weyn yani ilaa qoraxda ka dhacdaa laga wada salaad ka dambaysa ma jirto ayb marka salaada casrka ah si gaar ah buu nebigu alay sala slam dardaarmayaa intii aynu labadii xadiidan aynu kusoo marray subaxa iyo casrka in gaar ahaan uu labadooda ugala sii dardaarmo baabu tashdiid fi ladi tafuutuhu salaat lcasr can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alay wasalama qaal aladi tafuutuhu salaatu lcasri qofkay ka tagto salaada casr ay ka tagto fakaأnamaa wutira ahlahu wamaalahu wutira yani usiiba biahlihi wamaalihi isagoo laga baabi'iyey xoolihiisi iyo dadkiisiiba laga baabi'iyey waxbaana kusoo harin ayuu lamid yahay khasaaraha xagga diintiisa kasoo soo gaadhaysaayo waxay lamid tahay kolka looga qiyaaso xagga khasaaraha dunyawiga ah looga qiyaasto qof maalkiisii iyo iyo dadkiisii oo dhan ay baaba'een ayuu lamid yahay qofkaasu khasaaraha adduunka uga weyn sidayna u jirin aakhire khasaare uga weyn qofka salaad casr ay ka tagto aanu u jirin baabu ma jaءa fi salaati اlwusطى salaat lwusطى yani salaat lfudla baa laga wada salaat lwusطada ilah qur'aanka uu ku sheegay xafiظu calى الsalawaati wالsalaati اlwusطى uu leeyahay taas marka midda ay tahay can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi xabasa almushrikuuna rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam gaaladii baa rasuulka ilaahay bay waxay ka xafiseene ka celiyeen salaata alcasri salaada casri bay ka xafiseen waa waqaswat alkhandaq eh, qaswat alkhandaq markii dagaalkii lagu jiray rasuulka ilaahay marka u suura geli weeyey salaadii casri inuu tukado meel u suura geli dagaalkii loogu jiray gaaladii loo hor joogay baa muxuaha salaada qoraxdii ay dhacday xata axmarat ishamsu qoraxdii ilaa ay ka guduudatay asfarad ama ka jaalowday faqaala rasuulu llahi sala la alay slam muxuaha eh, xadiidu kalena waxay sheegaysaa inay dhacdayba oo maqribkii ka danbow la tukaday salaada casr la tukaday marka maalma maalmana tanaa dhacday maalmana tanaa dhacday faqaala rasuulu llahi sala lla alay sl markaas rasuulka ilaahi wuxuu yidhi shagaluunaa can salaati alwusطaa salaadii ajriga badnayd bay naga shuqliyeen salaati alcasri salaadii casrkay naga shuqliyeen mala'a allahu ajwaafahum wa qubuurahum naara calooshoodi iyo iyo qubuurtoodaba naar allaha ka buuxiyo aw qaala mise wuxuu yidhi xasha allahu ajwaafahum wa qubuurahum naaran allaha ku cubo waa isku mid labadooda xashigu wixii wax lagu cufee la dhex la yidhaha allaha ku cubo calooshooda iyo qabrigoodaba naar allaha ku cubo marka salaatulcasriga salaatlwustaadaas inay salaatulcasri tahay baa xadiidkan faa'iideynayaa axaadiid aad u fara badan oo saxiixaynka iyo keyrkoodba ku jirtaa sidaas waa ku timid salaatulcasri inay tahay salaatulwustaadaas aqwaal baa marka iska jirta salaada lagu soo aroortay tahay laakiin mxuha midda nusuustu ay gaar ugu timid ee aanay mxuaha ayna banaanayn baba in la khilaafo waa ina salaatu lcasriga xadiidkeedu mutawaatir inuu yahay weliba filaya baabu nahyi can asalaati bacda alcasri wa bacda asubx can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama nahaa can asalaati bacda alcasri xataa taqruba shams kolkii salaada casr inuu qofku tukado ka danbow ilaahay qoraxdu dhacdo inaanu salaad tukanin salaada marka la sheegayaana waa sunnaha mudlaqa naafilada mudlaqa ah weeyaan marka qadihii iyo iyagu kuwaasu kuma jiraan wa can salaati salaadna waa ka nahiyey bacda subxi xataa taطlca shamsu ilaa qoraxda ka soo baxdo baabun halaaثu saacaati laa yusallaa fiihinna walaa yuqbar ana lama duugo lamana tukado saddex waqti can caliy bni rabaaxin qaala samictu cuqbata bna caamirin aljuhaniyi radia allahu canhu yaquul halaau saacaatin saddex waqti kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yanhaana an nusalliya fiihinna aw an naqbura fiihinna mawtaana inaan ama tukanno ama meydkayaga aan aasno saddex saacadood naga reebi jiray rasuulka ilaahay xiina talucu shamsu qoraxdu markay soo baxayso baaziqatan yani iyada soo baxaysa xataa tartafica ilaa soo kor noqoto waqti ay soo baxayso waa naga nahyinaya in la tukado ayib wa xiina yaquumu qaa'imu ظahiira dahiirada marka waxaa weeyaan nisfu nahaarka dahiira la yidhaahaa qaa'imkana marka harkaa laga wadaa harkii dadku istaago harkuu marka xaggan usoo soo usoo soo soo soconaya marka kolkuu istaago socodkiisii xaggana kusoo socday u dhammaado xaggana weli aanu u bixin kaasaa laga wadaa qaa'im dahiira dahiirada kii istaagay yani harkii kolkuu istaago ee qofka mxuu ahay gundihiisa ku baaba'o kolkaana waa naga nahiyey xataa tamiila shams wa xiina tadayafu shamsu yani tamiilu shamsu qoraxdu marka u leexato lurub u leexatana waa naga lilguruub xataa taqrub ila ka dhacdo kolkay sii dhacayso yani kolkaana waa naga nahiyey ilaa waxay ka dhacday inaan tukado saddexdaa saacadood in ama meyd la duugo ama salaad la tukado baa laiska nahiyey waktigan kada labadan wakti ee kula qoraxdu sii dhacaysay iyo kolkay soo baxaysana sababta la reebay waa inay mxu ahay waa kaynu soo marnay inay kolkay soo baxaysana kasoo baxdo shaydaanka labadiisa gees kasoo dhex baxdo kolkay sii dhacaysana shaydaanka labadiisa gees kasoo dhex baxdo waktigan kada waqtilusiwahaana waa waktiga naarka la hurinaayo wqt اlqadb weeyaan iyo intiqaam weeyaano kolkaan iyagana baabun fi rakcatayni bacda alcasri labadii ragcadoodee nabiga alayh الsalatu slam bacda alcasri uu tukan jiray can abi salma abu salmةa bn cabdiraxman bni cawfi radi allahu canhu anahu sa'la caaishaةa radia allahu canha can subxatayni can sajdatayni labadii salaadood buu weydiiyey allatayni kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yusaliihima bacda alcasr labadii ragcadoodee rasuulka ilaahay uu bacda alcasri tukan jiray buu caaisha weydiiyey faqaalat markaase waxay tihi kaana yusaliihimaa wuu tukan jiray qabla alcasri casrka ka hore wuu tukan jiray uma inahu shugila canhumaa waa labadaas salaadood baa laga shuqliyey aw nasiyahuma mse wafdi baa u yimid oo labadaa ragcadood ka shuqliyey ayib xadiidka umu salama wuxuu ahaa inay labadaa ragcadood kuwii duhurka ka horreeyay ahaayeen soo saamaha wuduurka ka horreey bay eh. ahayd xadiidka caaishana waxay leey kuwa asarka ka horreey ahaayeen ayib fasallaahumaa markaasuu tukaday bacda alcasr salaaddii awal hore qabla alcasri tukanaayey baa maalin laga shuqliyey markuu tukaday casr ka dambow ayuu shuqliyey uma ahbatahumaa waa sugo meeshiisbuu meesheediibuu labadaa ragcadood caadadiisaan ahayd markuu salaad tukado waa sugi jiray oo salaaddaa waktigaa uu tukaday waa daa'imi jiray marka dawaamkaa daraaddeed marka nebigu alayh salatu slam u tukan jiray dadkasi waa ka reebi jiray ayb wa kaana idaa sallaa salaatan asbatahaa salaad hadduu tukado waa daa'imi jiray yani qaala ismaaciil ibnu jacfar ismaaciil ibnu jacfar baa wuxuu yidhi yacni daawama calayha asbatahaada saasa ka wada waa daa'imi jirayba ka wada baabu salaati alcasri bacda alguruub salaada casr oo bacda alguruub la tukado xadiidkii ibni mascuud aynu soo maray inay mxu ahay nebiga alayh salatu slam maalintii salaad eh, laga shuqliyey eh, khandaq lagaga shuqliyey salaadda cas laga shuqliyey inuu bacda alisfiraar ama bacda alixmiraar tukaday bay ahayd riwaayadan taadana fiiriya marka inay bacda alguruub ahayd buu keenaya marka inay laba maalmood kale ahayn baa suurowda idan mudduu socday dagaalku can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu ana cumara bna alkhaaabi radia allahu eh, canhu yowma alkhandaqi maalintii khandaq yani dagaalkii khandaq intuu socday buu hal maalin bu jacala wuxuu bilaabay yasubu kufaara qurayshin gaalada quraysh inuu caayo oo naclado wa qaala wuxu uhi yaa rasuula allah wallahi ma kidtu an usalliya maanan ku dhowaanin inaan tukado alcasra xataa kaadat ishamsu an taqrub xataa kaadat an taqrub ashams ilahay ku dhawaato qoraxdii inay dhacdo qoraxdii ilahay iga dhici gaadhay maanan tukanin oo nimankii i shuqliyeen saasuu u nacladayaa marka faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rsulka ilahi baa wuxuu yidhi fawllahi in sallaytuhaa yani ma sallaytuhaa wallahi in sallaytuha yani ma sallaytuhaa maana tukanin ayb xadiidkan kada bukhaari wuxuu ka qaata inuu muxuu ahay nin eh, ibraahim anakaci raximah llah yaa waxaa dhi wuxuu nici jiray qofku inuu yidhaaho ma ana tukanin ma ana tukanin inuu yidhaaho waa nici jiray marka inaan wax karaahiya ku jirin ayuu bukhaari ka qaato tarjamauba u sameeya marka qofkii ma tukatay haddii lagu yidhaaho ma aana tukanin inaad tidhaaho waxba wax dhibaata kuma jirto laakiin midda uu nici jiray ibraahim anakaci waxaa la sheegay inayna mutlaq ahayn qofka muntadir lisalaati ah, keliya adoo salaaddii sugaaya haddii lagu yaha salaaddii ma tukatay maya inaad tiraataad ku nici jiray salaad baad ku jirtaa qofkii salaadda sugayaayo qof salaad ku jira wey salaaddii oo ku socota marka ina iska anfido oo tiraa ma aana tukanin taasuu jiray mutlaqnimo ibraahim anakaci uma nici jiray ayb waa muxuu ah fanazalnaa waxaan ilaa buxaan mudxaan togaas la yidhaha baan u degnay watawada-naa rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi waa wayse qaatay watawada anaguna waa wayse qaatan wayse qaadanay fasallaa rasuulu llahi sala allahu alay slam alcasra casarkiibuu tukaday bacda maa garabat ishamsu qoraxda intay dhacday ka dambow uma sallaa bacdaha almagriba maqribka kadambuu tukaday marka salaada kolka la tukanayo hadday qada yihiin iyo hadday qada iyo mxua hadday isugu jiraan iyo hadday kuwan mxuaha jamciga musaafirka ku tukada ay yihiinbaba waa tartiibka in loo kala horeysiiyo tafsiirka loo kala horeysiyo weliba waxaan ku maalmaha qaarkood ee qaswiga qaswigaas ahaa baa muxuu ahay eh, salaadaha waxaa la tukaday waqtiga walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh